waxa weeye ku abtirsadaa ninka la yidhaahdo yahuuda oo waxa weeye wiilashii ahaa nabiyullahi yacquub calayhi salaam labiyo tobankii wiil oo nabiyullahi yacquub uu dhalay oo u qaybsamay labiyo tobanka qabiil oo ay u kala baxeen maaragtay reer bani israa'iil marka yahuuda weliba maaragtay waa qabiilkii ugu badnaa oo waxa weye maaragtay macruufka ah ayaa nabiyullahi daawud ka dhashay hade daawudna sulaymaanna waxaa dhalay nabiyullahi daawud marka waxa weye saasay yacquub ibnu isxaaq ku galaan oo waxa weye waa min duriyati nabiy llahi ibrahim ilahay baana kitaabka ku caddeeyey qur-aanka oo markuu ka hadlayay nabiy llahi ibrahim fi suurati ancaam ilahay waxa uu yihi wa min duriyatihi daawuda marka sulaymaanna waa lagu daray oo waxa weeye sulayman iyo daawud iyo kulligood markii la tiriyey nebiyadii ayuu kamid ahaa marka waa macruuf oo waxa weye khilaaf kuma jiro arrintiisa wayahay waxaa la oran jiray buu yihi kunyadiisa aburabic nabiy llahi ibnu nabiy llah ibnu nabiy llah macnaha nebi ilaahay ayuu ahaa oo waa macruuf alihi subxaana qaadirkaabaa nebi ka dhigay aabihiina nebi buu ahaa saas wey maaragtay tmaaragtay marka nasabkiisa iyo taariikhdiisa qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa sulayman khaliifatu daawud calayhi salaam fi lmulki wannubuwa nabiyullahi daawud waxaynu soo sheegnay waxaan idhi waxaa ilaahay isugu daray nebinimadii iyo waxa weeye boqortooyadii oo labadiiba isaga ayaa gacanta ku dhigay haddaba marka labadiiba haddana ilaahay wuxuu isugu daray nabiyullahi sulayman calayhi salaam waa inagii nihi markii hore reer bani israa'iil nebinimadana qabiil bay ka dhalan jireen maaragtay oo laawiya ibnu yacquub maaragtay boqortooyadana qabiil kalaa la siin jiray marka sidaa daraadeed kabacdi markii nabiyullahi daawuud calayhi salaam uu dilay ninkii dhaalimka ahaa jaaluud ayaa markaa ilaahay wuxuu isugu daray nebinimadii iyo waxa weye boqornimadiiba washadadnaa mulkahu aataynaahu lxikmata fasla alkhitaab marka boqortooyadii iyo waxa weye kulli waa la isugu daray kabacdi marka nabiyullahi sulaymaan baa ka dhaxlay oo ilaahay waxa uu yidhi qaala allahu tacaala wawaritha sulaymanu daawuuda nabiyullaahi sulaymaan waxa uu dhaxlay oo ka qaato dhaxal ahaan u qaatay nebinimadii sulayma daawuud iyo boqortooyadiisiiba wa qaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow cullimnaa waxaa nala baray mantiqa atayr ilaahay mucjisooyinkii uu siiyey bay ka mid tahay nabiyullaahi sulaymaan inuu shimbiraha la hadli jiray iyo xayawaanka wa uutinaa min kuli shay wax walbana waxbaa nala ka siiyey oo waxa weeye boqortooyadii iyo wanaaggii ilaahay uu siiyey oo faraha badnayd inoo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala waxau yihi ina hada lahuwa alfadlu lmubiin allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa fadliga iyo wanaaggaas xaggiisa ka ahaatay waana fadli iyo wanaag aad u fara badan oo dheeraado ah, fi suurati naml haddaba marka qawluhu tacaala macalshaahidka waxa wey aayadda ukeenay halkan wa waritha waxa la yidhi macnaha ina daawud calayhi salaam waxa uu lahaa baa la yidhi sagaal iyo toban wiil ayuu dhalay ba la yihi sida ay maaragtay mufasiriintu leeyihiin sulaymaan marka waxa uu dhaxlay nebinimadii iyo boqornimadii laakiin meeshaan waa waritha xoolo laga hadli mayo oo waxa weye nebiyada waxaa inoo imaan doonta inaan xoolaba laga dhaxlin halkaan marka waxaa laga hadlayaa wawarisa sulaymanu nubonimadii iyo waxa weeye boqortooyadii ayuu dhaxlay ama markay noqoto xoolo hade xoolihii waa la wada dhaxlayaa qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yihi ay warithahu fi lnubuwati walmulki walaysa almuraadu warithahu fi lmaal ma laga hadli mayo ee waxaa laga hadlayaa oo uu dhaxlay boqortooyadii iyo nebinimadii ayuu dhaxlay leannahu sababtu waxa weeye qad kaana lahu banuunun gayrahu wiilal kale ayuu lahaa iyo gabdho iyo wiilal kalu ahaa marka sidaa daraaddeed keligii ma dhaxli karo xoolihii waa xoolihii waa la wada dhaxlaya hadday noqoto in la dhaxlo waxa weye xoolihii waa la qaybsanaya laakiin sida cad oo waxa weeye saxiixa wa waritha sulayman ay boqortooyadii iyo wuxuu dhaxlay iyo maaragtay nebinimadii ayaa ilaahay ku wareejiyey waxaana sugnaatay oo waxa weye nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay saxaabo badan ay warinayaan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa nuurathu maa taraknaa fa huwa sadaqa haddaan nahay nebiyada iyo ambiyada waxa aanu ka tagna waa sadaqa weeye nalama dhaxlo wa fii lafdin naxnu macaashira alambiyaa haddaan nahay nebiyadii laa nuura ay macnaha xoolona kama dhaxlo xoolo na lakama dhaxlo xadiidka imaam albukhaari ayaa warinaya waa xadiis saxiixa qaala ibnu kathiir wuxuu yihi faakbara asaadiqu lmasduuq ay nebigu ujeedaa calayhi salaatu wasalaam kii runta sheegayey oo la rumaysanayey waxa uu yihi ana alambiyaaa laa tuuratu amwaaluhum nebiyada xoolahooda lama dhaxlo wixii ay ka tagaan waa sadaqo bal takunu amwaaluhum sadaqatun min bacdihim cala alfuqaraai walmuxtaajiin waxaa lagu sadaqaysanayaa kuwa fuqarada iyo waxa weeye kuwa baahan ee qof keligii gaar u qaadanaya ma jiro wuxuu yihi marka ibnu kathiir liana addunyaa adduunyada oo dhanba xaggooda wax qiimaa kama lahayn kaanat ahwana calayhim maaragtay adduunyada agtooda wax qiimaa ah kama ay lahayn inay marka adduunyo jamciyaan oo adduunyo diyaariyaan oo waxa weeye adduunyo ay yidhahdaan hanala laka dhaxlo sida dadka maanta jooga qof walba uu leeyahay ilmahayga waxaan uga tagaan rabaa xoola aan uga tagaan rabaa waxaasi waxa weye agtooda ma oolin weyn ilaahay waxa weye baa doortay jannay u shaqaysanayeen marka xooluhu qaymo iyaga uma lahayn agtooda xooluhu wax qaymaa kama lahayn laakin waxa weeye waxay u dadaalayeen xagga aakhiro haddaba halkaa waxaa inooga sugnaatay oo qodobka inoo caddaaday nabiyullaahi sulaymaan qowlka loo jeedo wawaritha warita sulaymaanu daawuuda inay tahay nebinimadii ee aynan ahayn xoolo ayaa halkaa inooga caddaatay qodobka saddexaad waxa weeye sicatu cilmihi wa cadiimu mulkihi calayhi salaam waxa weeye cilmiga la siiyey nabiyullaahi sulaymaan aad buu u ballaaraa oo ilaahay cilmi badan buu siiyey waxa uuna siiyey boqortooyo aad u weyn oo meel walba gaartay qaala sulayman waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow cullimnaa mandiqa atayr waxaana la baray shimbiraha sida loola hadlo atayr wax walba oo duula baa la yidhahda wa uutiinaa min kuli shay ay yacni anahu sal allahu alayhi wasalam anahu calayhi salaam kaana yacrifu ma yatakhaaطabu bihi tuyuur biluqaatiha wayucabiru wayucabiru annaasa can maqaasidiha waxa weye waxa uu leyahay ibn kathir llah waxa uu garan jiray shimbiruhu waxay ku wada hadlayaan iyaga dhexdooda markay wiiqwiiqleyihiin waa hadalkoodii oo shimbirahan aad arkay sidoo jalow jalowda ku haya oo wiiqwiiq leh waxa ay ku hayaan waa hadalkooda iyagaa isla hadlaya wuu garanaya marka oo nabiyullahi sulayman calayhi salaam wuu fahmaya waxa ay ku hadlayaan luuqadoodu garanayay markaasuu dadka u sharaxi jiray oo oran jiray waxay waxaasay ka hadlayaan wakadalika maa cadaa buu yihi ibnu kathiir min alxayawaanaat xayawaanka kaleo dhan wuxuu garanayay waxa ay ku hadlayaan wasaa'iri saa'iri sunuufi lmakhluuqaat cid walba wuu fahmi jiray baa la yidhi oo allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa siiyey weye fahamka wa qowluhu wa uutina min kuli shay ay min kuli ma yaxtaaju lmulku ilayhi min al maaragtay wax walba oo u baahnaa boqortooyadiisa hadday ciidan noqoto hadday aalad noqoto hadday maaragtay wixii la maaragtay rakuubkii ama wixii wax walba oo boqortooyadiis u baahnayd dhaqaale hadday noqoto wax walba ilaahay waa siiyey leannahu ilaahay wuxuu usoo kulmiyey min aljinni waalinsi waatuyuur walwuxuush waalshayaaiin intaaso dhan baa ilaahay siiyey oo waxa weye ilahay usoo kulmiyey jinnigii waxa weye waa u adeegayaan insigii waa u adeegayaa dadkii shimbirihii waa u adeegayaan xayawaankii waxshiga ahaa xataa waa u adeegayaa shayaadiintii waa u adeegayaan intaasoo dhan ilahay waa siiyey haddana markaasa ilaahay waxa uu baray cilmi iyo wax walba ayaa ilaahay baray oo wuxuu baray inuu xataa maaragtay kulli uu garanayo wax walba oo dadkii ku hadlayaan laakiin intaasoo dhan markii la siiyey nabiyullahi sulayman calayhi salaam oo ilaahay saa ugu manaystay ma uu kibrin islamana weynaanin mana uu odhan anaa dadka ka xoog badan xoog baan leeyahay midna ma u odhan bal waa tawaaducay oo waxa uu yidhi ina haada lahuwa alfadl lmubiin ay wanaagaas oo dhan oo la isiiyey allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa igu galadaystay ee waxa waxaan aniga xooggayga ku keensaday oo aan awood ku leeyahay ma aha rabbigii subxaana qaadirka qaadirkaa ah ayaan ugu shukrinaqayaa oo waxa weye u tawaaducaya rabbigii waxa weye samawaadkana abuuray dhoolkana abuuray saasaa la rabaa marka qofka bilowaaniga markii ilaahay uu wax siiyo oo waxa weeye wanaag ilaahay siiyo inuu rabbigii subxaana qaadirka u tawaaduco oo waxa weye uunan kibrin ayaa la rabaa halkaana waxaa inooga caddaatay inuu aad iyo aad waxa weeye boqortooyadiis u ballaaray waana inoo imaan doontaa iyadoo tafsiil ah waxyaalaha ilaahay siiyey oo waxa weeye cajiibka qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa simaacuhu calayhi salaam isaga oo la hadlaya oo garanaya lihitaab naml isagoo eh, qora la hadlaya qur-aansada quraanjada yareertaa macnaheedii isagoo fahmaya oo luuqadeedii fahmaya oo waxa weye alihii subxaana qaadirka inooga sheekeeyey qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yihi وxshira لسulaymana junuudhu min اljin واlnsi والطayri fahm yuuzacuun waxaa loo soo kulmiyey nabiyullahi llahi sulayman waxa weeye junuuddiisii ciidankiisii jinnigii iyo insigii shimbirihii kulli iyagoo lasoo diyaariyey oo waxa weeye soconaya ayaa loo soo wada diyaariyey oo waxa weeye fahum yuuzacuun ay macnaha iyagoo dhan tartiibkoodi iyo wanaagoodii lasoo diyaariyey oo waxa weye markaas nadaamsan xataa idaa atow calaa waadi naml ilaa ay ka yimaadeen waxa weeye waadi waa wadiga iyo meelaha dee toga ah tog bay yimaadeen waxa weeye quraanjo ay joogto waadi naml qaalat namlatun quraanjaa hadashay marka culummadu marka waa isku khilaafeen halkaana waxay yidhahdeen Eh, hal kana sulayman yaclamu gayra mantiqa dayr min saa'ir alxayawaan culamadu waxay isku khilaafeen xayawaanka kale ma garan jiray maaragtay nabiy llahi sulayman mise shimbiraha keliyaa la baray halkan marka daliil waxay u tahay inuu garan jiray marka waladi calayhi alakhar annahu kana yaclamu aswaata saa'ir alxayawaanaat wa min dalika annaml waxa weye quraanjada lama yihahdo waa shimbir shimbiraha waxaa la yidhaha waxa duula marka maadaama uu shimbirihii markii hore wuxuu yihi man eh, culimnaa mandiqa dayr shimbirihii baan la baray waxay ku hadlayaan halkaan marka waxaa ka caddaatay haddana inuu xayawaanka kalena fahmayo waayo waa kan namla quraanjo weye quraanjaduna ma aha shimbir waana tano waxa weye wuu gartay waxay ku hadlayso marka quraanjaa hadashay yee la hadlaysaa qoomkeedii iyo quraanjadii kale waxay tiri yaa ayuha namlu qur-aancoy udkhuluu masaakinakum war wargala waxa weeye waxaad gashaan maaragtay godadkiina meesha aad ku jirteen oo godadkiina gala oo maxaad u galaysaan laa yaxdimanakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun warya idiku joogsanin oo ida burburinin sulaymaan iyo ciidankiisa haddana way u cududaarto waxay tihi wahum laa yashcuruun iyagoo aan wax ida ogeyn oo ida dareemaynin halkaa markay marka saa u hadashay ayaa fatabasama daa'ika min qawliha wuu qoslay marka waa dhoolla cadeeyey oo waxa weye wuxuu ku qoslay arrinteedii wa qaala markaasuu waxa uu yidhi rabbigii subxaana qaadirka ahaa oo wuxuu ku shukriyayaa fahansiiyey waxa ay ku hadlayso wa qaala wuxuu yidhi rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay allihii subxaana qaadirka abuu barya wuxuu yidhi ilaahu igu ilhaami oo igu hanuuni inaan kaaga shukri noqo wanaagga aad igu nicmaysatay nicmadaada aada igu galadaysatay wa calaa waalidaya iyo waalidkayna inaan ku shukriyo wa an acmala saalixan tardaahu camal wanaagsan ood ka raalli tahayna inaan sameeyo ilaahu igu hanuuni wa adkhilnii haddana igeli biraxmatika fii cibaadika asaalixiin ay aljanna ilaahu addoommadaada saalixiinta iga mid dhig oo jannada gelaya oo waxa weeye wanaagga hele fi suurati namli ayaa aayadahaasi kusoo arooray qawluhu tacaala fahum yuuzacuun e waxaa laga wadaa yusaaquuna wa yuraddu awalahum ila aakhirihim liyasiruu fi nadaam macnaha waxaa laga wadaa fahum yuuzacuun ay macnaha ciidanka iyo marka lasoo diyaariyo oo waxa weye la nadaamiyo waxa weye qayb qayb baa loo socdaa tartiib baa lagu wadaa nadaam lama kala dheereeyo haddii ay qolo walba iska tagto qaarna laga taga lama ogola waxaa la rabaa in hadba la isku joojiyo oo la isku celiyo waa nidaamka marka maaragtay lagu wado qaala ibnu kathir raximahullah waxa uu yidhi allihii subxaana qaadirka halkan waxau inoogu caddeeyey addoonkiisii nebigiisana ahaa oo waxa weeye haddana ahaa wiilkii nebigiisa nebi daawud calayhi salaam sulayman calayhi salaam inuu maaragtay maalin maalmaha kamida ah ciidankiisii soo kaxaystay oo waxa weeye uu safar usoo diyaar garoobay isaga oo markaa waxa weeye kulli ay la socdaan dadkii iyo jinnigii iyo waxa weye shimbirihii wuxuu yihi marka ibn kathir waljinu walinsu yasiruuna macahu jinniga iyo insigu way la socdaan waatayru saa'iratun macahu tudiluhu macnaha shimbirihiina korkiisay duulayaan oo waxa weye way la socdaan marka wa calaa kulli min hadihi ljuyuush buu yihi ciidamadaas oo dhan buu yihi oo waxa weye shimbiraha iyo kulli iyo maaragtay jinniga iyo dadkaba waxay leeyihiin buu yihi ciid rag nuqaba la yidhaahdo oo waxa weye waa ragga madaxda oo waxa weye uga hooseeya isaga oo ilaalinaya oo waxa weye wada yarudduuna awalahu calaa aakhirihi macnaha isku celcelinayo oo wada oo nidaamkooda ayay leeyihin oo kala tegi mayaan oo kala yaaci mayaan oo qof walba suu doono isaga socon mayo bal waxa weeye nadaam baa lagu socdaa oo waxa weye waa la nadaaminaya falaa yataqadamu axadu can mawdicihi qof meeshiisa ka dhaqaaqi karaa ma jiro nadaam bay ku wada socdaan wuxuu yidhi marka xataa idaa atow calaa waadi namli markay yimaadeen halkaa ayuu shimbi eh, quraanjadii ayaa la hadashay markaa dadkoodii oo waxa weye quraanjadii kale la hadashay fa amarat wa xadarat wa tacadarat saddex arrimood bay samaysay way amartay oo amar bay siisay quraanjadii wayna u digtay oo waxay tiri dhibaataadi kusoo socotay diyaargarooda wayna u cududaartay sulaymaan iyo waxa weeye ciidankiisii bicadami shucuur waayo sababtu waxay leedahay sulaymaan iyo maaragtay ciidankiisu kasma idii burburinayaan oo arrintan idinka idinkuma ay talagelin laakiin waxa weeye waa arrin maaragtay eh, iyagoon ida dareemaynin bay ku dhacayaan sidaa daraaddeed marka ayay ugu cudur daaraysaa oo waxay leedahay maaragtay eh, way u cudur daaraysaa fahum wahum laa yashcuruun bay manaa cududaar bay ubixinaysaa waayo hadday og yihiin oo waxa weye ay ujeedaan waxa weye markaa kuma ay tunteen marka waxay leedahay idinku tuman mayaan oo kas idinku tuman mayaan laakiin way u cudur daartay oo waxay tiri maaragtay idama garanayaan ee arrinta ma aha waxay idinka idiinla jeedaan halkaa marka waxaad ka ogaatay inay maaragtay aad iyo aad ay ula dardaarantay qoomkeedii markay la dardaarantayna oo ay tiri gala gododkiina oo diyaar garooba oo waxa weeye yo idinku tumanin maaragtay sulayman iyo ciidankiisana waxay u daartay markaa nabiyullahi sulayman iyo waxa weye ciidankiisa oo waxay tiri wahum laa yashcuruun ay macnaha idinka idii qasdi mayaane idinoo arkayaan idama dareemayaan de yaa dareemaya quraansha hadda hadaad ku istaagtid ma aragtid adiga oo waxa weye waad iska socotaa laakiin iyadii qurgooye u tahay oo waxa weeye way dhimanaysa wy wa fi hada siyaq buu yihi marka ibn kathir raximahullah daliilun cala anahu kana e, daliil waxay u tahay inuu maaragtay rakuub saaraa oo waxa weye ama ama fardihiisii ama waxa weye maaragtay e, hadday maaragtay geel saaraayeen wixii lamida ayay saaraayeen oo usoo diyaargaroobeen ma aha buu yihi sida ay qaar yaraadeen bacduhum anahu kana idaka cala albusaad busaadka waa inoo imaan doontaa waa wax inta la goglayo dabayshu hoosta ka geli jidhay oo markaa inta la goglo sida dirinta oo kale iyo waxyaalaha salliga a ay markaa ku wada istaagayaan dabayshu qaadaysa markaa waayo sababtu buu leeyahay ibn kathiir haddii ay busaadkaa saaraayeen oo dabayshu ay siday hata aanshada kuma ay tunteen annahu law kaana kadalika lam yara annamla minhu shay wax gaari lahaa kumana ay istaageen hadday hawada marayaan laakiin halkaa waxaa ka caddaatay xilligaas laga ay quraanjada uga digayso quraanjada kale waxay socdeen dhulka oo waxa weye dhulka ayay socdeen ee maahe ma aynan ku socon maaragtay busaadka way waxaa kaloo marka halkaa ka caddaatay iyadana inuu nabiyullahi sulayman calayhi salaam fahmayey xayawaanka kale oo waxa weye uu garanayey ayaa halkaa ka caddaatay wlmaqsuud waxa weeye ana sulayman calayhi salaam fahima maa khaadabat bihi tilka annamla waxaa maqsuudka halkaana ukeenayna waxa weeye ulajeedadu nabiyullahi sulaymaan waxa uu fahmay waxay ku hadashay quraanjadaasi oo quraanjadeedii kale ay u sheegtay min ara'yi sadiid arrin aad u wanaagsan ra'yi fiican bay u sheegtay diyaar garoobay tiri oo waxa weeye godadkiina gala oo waxa weeyaan laydinku istaaga markaasu waxa weye nabiy llahi sulayman calayhi salaam aad ula yaabay arrintii oo qoslay oo waxa weeye calaa wajhi listibshaar isagoo ku farxay macnaha wanaagga ilaahay uu siiyey iyo waxa weye maaragtay sida uu fahmay maaragtay qur quraanjadaasi wanaagga ay ku hadashay kabacdina markaasuu rabbigii subxaana qaadirkaa ku shukriyey wey way marka sida dadka qaar ay yidhaahdeen ma aragtay qaar baa waxay yidhaahdeen nabiyullahi sulaymaan keligii maahe waxa weeye berigaas xilligaas uu joogay xayawaanka iyo shimbiraha iyo kulli dadkao dhan baa fahmi jiray kalaamkaasi waa kalaam baatila oo cid fahmi jirtay ma jirto oo waxay yidhahdeen nabiyullahi sulayman baa wuxuu ballan ka qaado oo wuxuu yidhi intuu xayawaankii iyo kulli khasbay ayuu wuxuu yidhi cid dambe lama hadli kadhaan oo waxa weeye hadalkiina cid dambe wax uma sheegi kadhaan markaasay aamuseen waxa waxba kama jiraan rabbigii subxaana qaadirka ayaa arrintan mucjizo uga dhigay sulayman waayo haddii dadkao dhan fahmi jireen dee uma aha marka nabiyullahi sulayman masiye eligii lagu ammaano ma noqonayso laakin waxa weeye ilaahiygi subxaana qaadirka mucjizooyinkii uu siiyey ayay kamid ahayd nabiyullahi sulayman inuu keligii fahmo waxa weeye xayawaanka shimbiraha waxa weeye kulli waxa yarkaa quraanjo iyo wixii kasii yarba wuu fahmi jiray kulli marka wuu la hadli jiray xayawaanka o dhan marka mana ahana wax lala yaabo waayo rabbigii subxaana qaadirka ahaa in allaha calaa kuli shayin qadiir wax walba waa awoodaa ciduu doono ayuu maaragtay wax fahamsiiya way sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay geeda la hadleen inay maaragtay xayawaan la hadleen kulli marka waa wax sugan wey nabi maxamed ba arrintaas oo kale way dhacday waay uma qaala tacaala ilahi waxa uu yihi markuu nabiy llahi sulayman saa yihi oo arkay ayuu wuxuu yihi rabbi awzicnii ay alhimnii ilaahu igu hanuuni oo waxa weye an ashkura nicmataka alatii ancamta calay macnaha waxa uu ilaahay ka dalbaday inuu ilaahay ku hanuuniyo shukri leannu haddaan ilaahay shukrigii ku hanuunin xataa shukri lama imaan karo iyo nicmadan iyo wanaaggan ilaahay siiyey inuu ilaahaygi subxaana qaadir ka ahaa uga shugro naqo ayuu haddana ilaahay weydiisanaya inuu ku hanuuniyo oo u fududeeyo haddana camal saalixa waalidkiina sidoo kale haddana camal saalixa ilaahay inuu u fududeeyo oo waafajiyo inuu camal saalixa sameeyo ayuu ilaahay weydiistay iyo cibaado saalixa kabacdina markaa uu haddii uu dhinto waxa weeye uu maaragtay ilaahay ka mid dhigo dadkii idaa tawafaahu maca cibaadihi saalixiin inuu soo kulmiyo oo waxa weeye uu meel la geeyo intii saalixiintahay aabihii iyo dadkii ka horreeyey nebiyadii kulli iyo nabiyullahi daawud iyo intii ka horreysay iyo hooyadiisii kulli inuu meel la geeyo wa qaala cabdirasaaq waxa uu yihi can macmar can الzuhriy ana sulayman ibni daawud kharaja huwa wa asxaabuhu waxaa sugnaatay buu yidhi oo soo guurinayaa waa afar nabiyullahi sulayman iyo waxa weeye saxaabadii sidaa baxay iyaga oo roob doonaya markaasuu wuxuu arkay namlatan qaa'imatan qur-aansho yar buu arkay oo waxa weeye taagan oo waxa weeye gacmeeda kor utaagaysa oo waxa weeye maaragtay lugaheeda yarkaa kor utaagaysa ilaahay baryaysa markaasuu waxa uu ku yidhi irjicuu noqda faqad suqiitum waa layda waraabiyey roob doonkii waa laynooga hormaray oo waxa weye maaragtay quraanshadii baa roob doontay ilaahayna roob bidasinaya noqda marka oo markaa maaragtay ayay soo noqdeen wa qaala sudiy waxa uu yihi asaaba annaasa qaxdun calaa cahdi sulayman xilligii nabiyullahi sulayman ayaa dadka waxaa ku dhacday baa la abaar xoog leh kabacdi markaasay soo baxeen oo waxa weye roobdoon usoo baxeen waxay arkeen marka quraansho yara oo wuxuu arkay nabiyullahi sulayman gacmaha ka taagaysa ilaahay baryaysa oo dhahaysa allahuma ina allahuma anaa khalqun min khalqika waxaa nahay addoommadaada addoommo kamid a ah. kamana maarana fadligaaga iyo wanaagaaga fasaba allahu calayhim almadar ilahay markaasuu madar iyo roob uu keenay afarkaasi markaa imaam s suhri baa werinaya laakin isagoo waxaa jira xadiid laga dhigayo oo marfuuca waana daciif oo waxa weye nebiga in loo tiiriyo waa daciif wey sidaa daraadeed ma aanu keenino waa iskaga tegna marka waa qowl daciif waa xadiis daciifa ah, nebiga in loo tiiriyana ma haboona waayo mar hadduu daciif noqdo wax maaragtay laga qaadanayo ma jiro haddaba qodobkaa waxaa inooga caddaaday afraad nabiyullahi sulayman calayhi salaam inuu maaragtay fahmi jiray xayawaanka oo dhan xataa quraanshada ugu yar inuu fahmi jiray oo waxa weeye kulli uu la khitaabi jiray ayaa halkaa inooga caddaatay qodobka shanaad aan usoo gudbayna waxa weeye dikru maa kaana min amrihi maca balqis malikata saba nabiyullaahi eh, sulaymaan iyo arrintii dhex martay gabadhii boqortooyadii saba haysatay oo la oran jiray balqis gabadhaa iyo n nebi sulayman arrintii dhex martay ayaynu qodobkan kusoo qaadayna insha allahu tabaaraka watacaala sida ilaahay inooga sheekeeyey aayadaha qur-aanka qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi aayadahan horta sheegaynaa kabacdina markaas ayaan aqwaasha culamada u imaanayna وتفqd الطyr fqاla ma liya laa ara lhudhuda am kana min algaa'ibiin waxa uu waayey baa la yihi shimbirkii la oran jiray dayrkii oo waxa weye adayr waa shimbirahoo dhan marka hal shimbir buu waayey markaasu wuxuu yidhi aawey hudhudkii waa hudhud marka hudhudkii buu waayey marka marka hore waxaa la yidhi adayr kabacdina isagii baa sheegay marka wuxuu yidhi mali laa ara lhudhuda marka shimbirka uu waayey waa hudhud am kana min alghaa'ibiin ma maqan yahay maxaan u arki waayey miyuu maqan yahay laucadibanahu cadaaban shadiida waxaan cadaabayaa markuu yimaado cadaab aad u adag waa ciqaabaya macnaha waan ciqaabaya ow la adbaxanahu ama waaba gawracayaa geligiisaba ow layaatiyanii bisulaanin mubiin ama wuxuu ila imaanayaa xujo adag saddexdaa mid baa dhacaysa inuu maaragtay cududaar la yimaado oo waxa weeye uu uu badbaado marka oo aan la gawricin lana cadaabin haddii uu marka cududaar la imaan waayo oo uu iska tegay isagoon cududaar lahayn oo wax saxiixa aan ku maqnayn marka ama waa la cadaabaya oo waa la garaacaya oo ciqaab baa la marinaya ama gebigiisaba waa la gowracaya waa la qalaya ilahay waxa uu yihi famakaa ayra baciidin ay hududkii ay famakaa gayra baciidin ay qaliila min azaman w wakti yar kabacdi waaba yimidba oo hududkii waaba iskeenay oo nabiyullahi sulayman buuba soo ag fadhiistay muddo yar kabacdi markuu nabiyullahi sulayman saa yidhi wax yar kabacdi waaba kan hududkii waa yimid isagoo tawaaducaya oo waxa weeye maaragtay ayuu u yimid nabiyullahi sulayman marka hudhudku waxa weye waa shimbirka macruufka oo hududka la yidhaahdo arrimo marka wuxuu leeyahay bay leeyihiin culummadu khaasa oo waxa weeye hududka caam uu ku yahay waxaa la yidhi culummadu sida ay leeyihiin khaasnimadiisa waxyaalaha ilaahay uu siiyey waxaa kamid a ah hududka annahu yara almaaa min bucdin macnaha waxa uu ka arkaa baa la yidhi biyaha meel fog oo waxa weye dhulka hoostiisa dhulkuu saa u fiirinayaa wuxuu arkayaa baa la yidhi dhulka hoostiisa intaasoo mitir oo waxa weye aad iyo aad u fog biyaha ku jira buu arkayaa baa la yidhi marka waxaa la samayn jiray ba la yidhi uu cam ku yahay bay yidhahdeen culummadu haddaad aragtid hududku meelu inta fadhiistay uu qodqodayo biyaa ku jira baa oo macruuf wuxuu ku yahay baa la yidhi arrintaa ilaahay baa awood u siiyey inuu biyaha eego oo uu dhulka hoostiisa wax ka arko ayaa ilaahay awood u siiyey baa layidhi marka waxay leeyihin culummadu haddaad aragtid meel hududku uu faarfaarayo oo intuu fadhiistay biya dhulka uu faarfaarayo biyaa ku jira meesha haddii la qodo biyaa loo tegayaa baa lai wuxuu marka samayn jireen ba la yidhi nabiyullahi sulayman wuxuu u diri jiray ba la yidhi sahanka biyaha markay ciidanka iyo meel marayaan ayaa la odhan jiray orod biyo inoo sahan markaasuu socon jiray meeshii dhulka uu arkay inay biyo ku jiraan buu markaa waxa weye u tilmaami jir ohan jiray halkaan markaas halkaana biyo ku jira maalin baa marka la waayey sida inoo imaan doonta nebiguna waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam huduudka in la dilo xadiidkii cabdullahi ibn cabaas ayaa kusoo arooray isaga iyo dhowr kaloo xayawaana maaragtay sida maaragtay quraanjada iyo shinida iyo hududka iyo nebigu in la dilo waa nahiyey xadiidka imaam axmed iyo abu daawud baa werinaya waana xadiis saxiixa ah, sida sheekh albani ku caddeeyey fi saxiix aljaamic lix kun sagaal boqol lixdan iyo sideed waa xadiis saxiixa ah. haddaba markaa famakata kayra baciidin ay bacda qaliilin ayuu yimid oo u yimid faqaala qaala markaasuu hadlay wuxuu yihi nabiyullahi sulayman buu la hadlay gardaro kuma maqnayn buu yidhi cidlana kuma maqnayn wax muhiimaan ku maqnaa oo cududaar buu keensaday leanna waa inuu ka badbaado cadaabkii iyo dhibaatadii wuxuu yidhi axadtu bima lam tuxid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin waxa aan ogaaday buu yidhi cilmi adigu aadan ogaanin waxaanan kuula imid buu yidhi cilmi oo aan ka keenay me cilmi saxiixa arrin saxiixa naba waa war akhbaar saxiixa ayaan ku wadaa oo xaggee ka keentay min saba min saba-in marka waxay leeyihin culummadu wuxuu ahaa ismu rajul oo waxa weeye la oran jiray ab shams ayaa la oran jiray ba la yidhi oo wuxuu ahaa la yidhi qabiilka la yihaahdo qaxdaan oo maaragtay yaman deganaa laqab bay u ahayd baa la yidhi marka saba liannahu wuxuu aabaa yidhi mid ugu horreeyey oo iyadoon la aqoon markii la isku duulo in ciddii laga adkaado la qafaasho oo la kaxaysto addooma laga dhigto ninkii ugu horreeyey baa baa layidhi oo sameeyey markaasaa loo bixiya la saba marka waa qabiilka waxay ahaayeen qaxdaan oo ku nool yaman ilaa iyo haddana jira oo macruufka wuxuu yidhi inii wajadtu imra'atan waxaan helay buu yidhi qof dumara tamlikuhum inay xukunto manaa waxaan helay dadkaasaba qof dumara ayaa xukunta buu yidhi wa uti wa uutiyat waxaa la siiyey buu yidhi min kuli shayin wax walba waxbaa laga siiyey oo maaragtay boqortooyadeeda iyo boqortooyo cajiibay haysatay walahaa carshun cadiim waxay leedahay buu yidhi maaragtay carshi weyn carshigu waa boqorku sariirta uu ku fariisto ama kursiga uu ku fadhiisto wax ku xukumo waa meesha uu fadhiisto wey wuxuu yidhi wajadtuhaa waxaan helay buu yidhi wa qowmahaa qoomkooda cibaadadoodii buu ka hadlaya iyo caqiidadoodii marka markuu ka hadlay boqortooyadoodii iyo boqortooyada la siiyey iyo madaxnimadii iyo naagta haysata ayuu wuxuu ka hadlay marka caqiidadoodii wuxuu yidhi wajadtuhaa waxaan helay buu yidhi wa qowmahaa iyada iyo qoomkeedaba yasjuduuna lishamsi qoraxday caabudayaan oo u sujuudayaan buu yihi min duuni illah ilaahay ka sokow ayay qoraxda caabudayaan oo u sujuudayaan wa lahum ashaydaanu acmaalahum shaydaankii ayaa wuxuu u qurxiyey acmaashoodaa baatilkaa fasaddahum can isabiili waxa uu ka leexiyey oo ka xiray dariiqii xaqa ahaa fahum laa yahtaduun ma hanuunayaan baatil bay ku socdaan kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu lilahi aladii yukriju lkhab'a fi samaawaati walard kuma hanuunayaan inay allihii dhulka waxaa ku jira soo saara oo og macnaha allihii og cilmi qeybka samaawaadka iyo dhoolka iyo kulli oo og haddana wayaclamu maa tukfuuna wamaa tuclinuun waxa aad qarinaysaan oo dadka iyo kulli iyo waxaad muujinaysaanba inay u sujuudaan oo u hanuunaan kuma hanuunayaan ee waxay u sujuudayaan qorax aan wax maaragtay ay taragsi jirin haddana caqiidadiisiibu markaasi wuxuu yihi allahu laa ilaha ila huwa rab lcarshi alcadiim allihii subxaana qaadirka ah oo carshigiisu weynaa kuma ay hanuunayaan nabiyullahi sulayman marka waa hadlay waxa uu yihi nabiyullahi sulayman aayadaha horta aan dhamayno waxa uu yihi marka nabiyullahi sulayman qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin ninkii cududaar buu la yimid oo waxa uu keensaday cududaar markaasuu waxa uu yidhi marka nabiyullahi sulaymaan la hadlo wuxuu yidhi waan eegeynaa buu yidhi ma run baad sheegaysaa mise beenlow baa tahay oo mid been sheegayaa tahay maxaad marka ku eegeysaa idhab bikitaabii haada faalqih ilayhim uma tawallaa canhum fandur maada yarjicuun qoraal buu u qoray warqad buu u qoray qaad buu yidhi risaaladaydan kitaabkan qaad waa warqad baa laga wadaa marka markaa uu qoray ugee buu yidhi ku dul tuur buu yidhi intaad u tegtid waxa weeye dusheeda ku rid meesha ay joogto uma tawallaa canhum ka jeensa markaa ka leexo eeg markaa bal waxa ay yihaahdaan oo intaad sugtid bal akhbaartooda sug qaalat waxay tiri marka wuu soo tegey hududkii wuu u keenay wuu ku dul riday markaa kabacdi markaa iyadii ayaa bilowday markaa oo kalaamkii bilowday gadaal bay inooga imaan doonaa laakiin waxaan sharaxaynaa horta bal intaan ayaynu aqwaasha culamada ku sharaxaynaa qaala ibnu kahiir raximahullah waxa uu yihi yadkuru tacaala ma kana min amri sulayman walhudud arrintii hududka iyo sulaymaan dhex martay ayaa ilaahay halkan inoogu caddeeyey wuxuu yihi arrintu waxay ahayd buu yidhi ana ayuura kana cala kuli sinfin minha muqadimuun qoom kasta meesha ay marayaan ama shimbiriya ha noqdeen ama kuwa kale ha noqdeene waxay lahaayeen rag hogaaminayey oo ka horreeyey oo nadaaminayey oo madaxa oo uga hooseeya nabiyullahi sulayman yaquumuuna u istaagaya mima yudlabu minhum oo markaa wixii laga rabo loo dirayo yaano shimbirihii waa badan yihiin marka koox kamida iyaga dhowr kamida ayaa madax u ahaa oo arrintooda loo dirayay oo waxa weye qof walba wixii uu rabo markaa nebigay u imaanayeen nebi sulayman oo odhanaya haye maxaan maanta qabanaa saa iyo saa sameeya halkaas sameeya halkaas sameey kala dirayay waa sida hadda maanta matalan madaxda oo kale matalan madaxweynuhu ciidanka fardi fardi uguma tegi karo laakin waxa weye rag uga mas-uulaa jira oo waxa weye generaalada iyo ragga madaxda ayuu u dirayaa minaya hawshaa hala fulay kamaa caadatu ljunuudi buu yidhi maca wa kaanat buu yidhi wadiifatu lhudhud arrinta hududku uu ku qaybsanaa waxay ahayd sida uu sheegay cabdullahi ibni cabaas iyo keyrkiiba annahum kaanuu idaa eh, haddii ay u baahdaan waxa weeye biyo ayay maaragtay oo meelaha fogfog biyo uga baahdaan dhulka inay qodaan ayay u diri jireen oo waxay odhan jireen orod biyaha noo soo eeg hal bi hadihi albiqaac min ma macnaha meelahan intaad eegtid bal meeshii biyale aan degnay ile waa la guuraya oo masooro weeye dhulku waa saxaare marka noo soo eeg baa la odhanayey meesha biyaha le aan degnay oo waxa weye markaa adigu soo soco oo dhulka soo eeg markaasuu biyaha soo eegay wuxuu yidhi markaa wa fiihi min alquwati alatii quwadda ilaahay siiyey oo waxa weeye hududka uu siiya waxay ahayd inuu biyaha ka eego taxta tukhum alardi macnaha dhulka hoostiisa inuu biyaha ka eego haddii uu marka biyihii halkaa ka helo ayuu tufayey markaasay qodayeen biyihii bay utegayeen tegayeen markaa waay maalin maalmaha marka ka mid a ayaa biyo loo diray marka iyadoo la rabay in biyo loo diro ayaa la waayey oo waxau rabay nabiyullahi suleyman in la yihaha ord biyo soo eg markaasaa la waayey walam yajid wuu waayey marka fii mawdicih war aawey buu yihi hududkii ma lii laa ara lhududa am kana min alghaa'ibiin ay maa lahu maxaa ku dhacay uma jeedo oo ma hayo ma lahu mafquudun min ha haahuna maxaa looga waayey meeshiisii miyuu maqan yahay mise waxa weye aniga ayaa arki waayey maxay tahay arrintu buu yihi markuu hubsaday marka inuu maqan yahay ayuu wuxuu yidhi la ucadibanahu cadaaban shadiida ciqaab adag baan marin doonaa marka mufasiriintu waxay leeyihiin way isku khilaafeen laakin maqsuudka loo jeeda waxa weeye waa maaragtay hadduunan xujo la imaanin oo arrintiisa uu ku badbaadiyo ciqaab buu maraya ama waaba gawricin waayo wakaa yidhi marka dambe ow la yaatiyani bisulطaani mubiin saasuu ku fasiraya ibn kahiir raximah llah qaala tacaala waxa uu yihi famakata kayra baciid qaala ibn kahiir waxa uu yihi ay faqaaba alhudhudu qaybatan laysat bidawiila famakata kayra baciid waxaa laga wadaa matalan daahirka dadka qaar waxay ka fahmi karaan famakata kayra baciid ay intuu yimid buu meel u dhow fadhiistay nabiyullahi sulayman macnaha loo jeeda maaha saa ee waxa weeye faqaaba alhudhudu hudhudkii waxa uu maqnaaday muddo yar ay macnaha arrintiisii meeshuu ku maqnaa uma qadama minha waa yimid marka faqaala waxa uu yihi sulayman isagoo la hadlayo waxa aan koobay iطalactu calىa cilmin ma lam taطil calayhi macnaha adiga waxaadan ogaan ayaa soo ogaaday maaragtay axadtu bima lam tuxid bihi macnaha khabar iyo arrin adiga aadan ogeyn oo aadan ka warqabin ayaa aniga soo ogaaday waxaana kula imid arrin saxiixa oo khabarun saadiq waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin ay bikhabarin saadiq waxaan kula imid arrin saxiixa oo xaqiiqa ayaan kuula imi markaasuu bilaabay marka arrintuu soo arkay iyo waxa weye xaaladdu say ahayd oo wuxuu yihi waxaan helay inii wajadtu imra'atan qaala ibnu kathiir wuxuu yihi waxa uu sheegay ma kana muluki saba fi bilaad lyaman min mamlakati alcadiima waxa weye mamlakadii weyneyd oo taabiciyadana lahayd meelo badan oo waxa weeye tawaabicati oo waxa weye tawaabicada waxaa la yidhahdaa maaragtay meesha markay mulukul yaman ayaa waxay uqaybsantaale in badan marka markii kulligood qofka isku xukuma oo waxa weeye ximyar iyo xadramut iyo kulli isku xukuma ayaa taabic la oran jira la yihi atabaabica ayaa la oran jiray bale way waxaa marka halkan laga faa'iidayaa may waa soo socotaa way inoo imaan doontaa waxa uu yihi halkaa marka ibnu kathir waxa uu yihi mamlakadaa weynanka badnayd oo aad iyo aad u weyneyd ayaa markaa waxaa dhacday meeshaas ayuu marka kasoo warramay oo waxa weeye uu hududku kasoo warramay way wuxuu sameeyey marka hududkii arrintiisii buu caddeeyey oo wuxuu yidhi anigu arrintaasaan kuula imid wajituka min saba'in binaba'in yaqiin ey nimankaa saba ayaan akhbaartaa kaaga keenay oo arrintaasaan ku maqnay haddana caqiidadoodii buu ka hadlay e macnaha aniga kuma aana maqnayn wax khalada ee arrintaas saxiixa ayaan maaragtay ku maqnaa ayuu yidhi way wuxuu yidhi wa kaana almulku buu yidhi qad aala fi dalika الzamaan ilaa imra'ati minhum ibnata malikihim macnaha waxaa xilligaa boqortooyada haysatay bu yidhi ibnu kathiir gabar markii horena aabaheed uu haysan jiray boqortooyada iyagaa u dhiibay marka sida uu sheegay maaragtay imaamu thaclabi waxa uu leeyahay iyo keyrkiiba markii hore bay yidhaha ana qowmaha markii hore oo xilligaa malaku calayhim bacda abiha rajula facama bihi alfasaad aabaheed ayaa boqor ahaan jiray gabadhaan balqiisa la yidhi aabaheed waa boqor ahaan jiray markii hore markaa markii aabaheed dhintay ayay boqortooyadii waxay u dhiibeen ba la yidhi nin kale ninkii wuxuu sameeyey ba la yidhi marka fasaad badan iyo dhibaato badan iyo mashaakil badan ayuu dhulkii dhigay markuu dhulkii fasahaadiyey marka oo mashaakil sameeyey oo dhulkii fasahaadiyey ayaa waxaa dhacday markaa oo mashaakil badan uu sameeyey ayaa warqad u qortay ba la yidhi gabadhan oo waxay tiri waxaan rabaa inaa iguursatid oo waxa weye maadaama aad boqorkii tahay aabahayna dhaxashay markaasuu yidhi waaya markii ay gurigii ugu timid ayay intay khamri ka dhejisay ayay dishay ba layidhi kabacdi markaa ayaa dadkii oo dhan ku farxeen oo la yidhi alla yidhi wax wanaagsan bay samaysay haddii ay dishay oo waxa weye iyadii baa markaa la doortay oo arrinteedii waxay noqotay arrin aad iyo aad u cajiiba oo waxa weye iyadii baa markaa la doortay wey way waxay yidhaahdeen marka culammadu waxay leeyihiin waxaa la oran jiray magaceeda balqis oo sida ay sheegayaan balqis bintu yashrax ayaa la oran jiray ba la yidhi wa huwa alhudaad wa qiila waxaa la yidhi sharaaxiil ibn thi jand ayaa la yidhi marka waxay leeyihiin eh, saba magacaas ayuu maaragtay ibnu saba ayaa la oran ayuu galaa ba la yidhi oo ay saa ugu abtiriyaan qabiilka qaxdaan marka weeye ba la yidhi oo waxa weye qabiilka haddaba qaxdaaniyiinta la yihahdo macruufka ayaa maaragtay arrintaas ay nimanka ahaadeen wa kana abuha min akaabir lmuluk abeed u aabaa la yidhi boqorradii waaweynaa oo u telin jiray oo xilligaa waxa weeye u telin jiray ayuu ahaa baa la yidhi markuu aabbaheed marka dhintay sida ibnu kathiir uu leeyahay ayay qabsatay waqad habata fi saxiixi lbukhaari imaamu lbukhaari waxa uu wariyey xadiid cawf can alxasan can abi bakra an bakrata ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam lama balagahu markuu soo gaaray ana ahla faris mallakuu calayhim ibnata kisra markii kisra uu dhintay ayay reer faris waa xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayay boqortooyadii waxa ay siiyeen oo u dhiibeen gabadhiisii oo waxa weeye kisra uu dhalay markaasuu nebigu waxa uu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan oo wanaag ma helayaan qowm waxa weeye arrintoodii u dhiibay gabar oo boqortooyadii gabar u dhiibtay weligood ma liibaanayaan marka xadiidka imam albukhaari baa weriyey fi kitaabi almakaasi oo e, e, iyo imam tirmidi iyo ayaa weriyey waa xadiis saxiixa iyo imam nisa iyo ayaa weriyey marka waxay leeyihin culummadu ma banaana inay waxa weeye dadka hogaamiso qof dumara ah. wa qawluhu wa uutiyat min kuli shay wa uutiyat min kuli shay wax walbaa la siiyey maxaa laga wadaa ay mima sha'nahu waxa weye wuxuu leeyahay mkahir ay macnaha wixii boqortooyo la siin jiro o dhan waa la siiyey e ma aha in wax walba iyada la siiyey leanna waxyaalo badan oo nabiy llahi haysto ayaysan haysan marka laakin wixii ay u baahnayd oo boqortooyada uga baahnayd waa la siiyey hadday ciidan tahay hadday dhaqaalo tahay hadday wanaag tahay waa la siiyey walahaa carshun cadiim ay sariira mulkiha macnaha boqortooyadeeda aad bay maaragtay carshi weyn bay leedahay kursi weyn oo waxa weeye laga buuxiyey dee waa kursi laga sameeyey bu ahaa baa la yidhi dahab iyo lula iyo oo waxa weye markaa lagu xixiray sidaan boqortooyinku ay sameeyaan oo kala wey oo maarata ay faanka iyo kibirka ka wada uma dakara kufrahum billah inay gaalo yihiin buu u caddeeyey oo ay qoraxda caabudaan oo wax daliila aysan haysan qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi waxa uu caddeeyey markii ugu horreysay caqiidadoodii kufri inay yihiin oo gaalnimo ku jiraan inay qoraxda caabudayaan laakiin yaa sabab ugu ah oo arrintaas sameeyey shaydaan baa dhumiyey buu yidhi oo shaydaan baa u sawiray waxaan cibaadada noocaasa inay qoraxda caabudaan oo waxay arrintaa la yimaadaan wuxuuna ka leexiyey buu yidhi inay caabudaan allihii samaawaadka iyo dhulalka iyo wax walba ogaa iyo naftiina waxa ku jira iyo waxaad qarinaysaan iyo kulli ka warqabay oo dhan wuu qariyey buy ee wuu ka leexiyey buy kabacdina wuxuu sheegay allihii subxaana qaadirka inuu carshigiisu aad u weyn yahay oo caqiidadiisiibuu ka hadlay wuxuu yidhi ibn kahiir raximahullah fa cinda dalika bacatha macahu sulayman calayhi salaam markaas ayuu wuxuu la diray buu yidhi oo u dhiibay kitaab risaal u qoray oo wuxuu yidhi isagoo ugu yeeraya diinta saxiixa iyo inay kasoo noqdaan waxa ay ku jiraan ayuu nabiyullahi sulayman kitaabki u qoray markaa oo daacada ilaahay ay usoo noqdaan ilaahayna ka cabsadaan ayuu amray muxuu amray marka waxa weeye wuxuu yidhi kitaabkaygaan qaad buu yidhi idhab bikitaabi hada faalqih ilayhim uma twalla canhum fandur maada yarjicuun orod buu yidhi kitaabkan qaadi oo ugee oo waxa weeye usheeg sheeg maxaa marka kitaabkii ku qoran markii ugu horreysayba nabiyullahi sulayman calayhi salaam kitaabkii ayuu u qoray oo waxa weeye ku caddeeyey kitaabkani inuu yahay maaragtay kitaab alihii eh, maratay nabiyullahi sulayman ka yimi wuxuu yidhi idhab bikitaabi hada faalqi ilayhim uma tawala canhum fandur maadaa yarjicuun markii kitaabkii marka u geeyey oo ay ku riday oo kitaabkii u dhiibay oo hududkii uu ku tuuray kitaabkii ayay markaa kitaabkii akriday maxaa ku qoran marka qaala allahu tacala ilah waxa uu yidhi markay soo kulmisay gabadhii dadkeedii oo waxa weeye gabadh xoogaa caqli badan bayba ahayd waxay isugu yeertay madaxdii iyo golihii shuuradeeda iyo baarlamankii qaalat waxay tihi yaa ayuha almalau u inii ulqiya ilaya kitaabun kariim aniga waxaa laygu soo riday bay tihi kitaab wanaagsan inahu min sulaymana wa inahu bismi illahi raxman raxiim wuxuu yidhi waxay sheegtay kitaabkii meesha uu ka yimid waxay tiri inahu min sulaymana nabiyullahi sulayman buu ka yimid kitaabkaani oo waxa weeye wa inahu bismi illahi raxman raxiim buu ku bilaabay anlaa tacluu calaya waatunii muslimiin ii imaada idinka oo muslimiina oo waxa weeye ha igu ha igu maaragtay kibir ha la imaanina oo ha isla weynaanina haddaa isla weynaataan dee gacan baa wax idinka qabanaya qaalat way hadasho waxay tihi yaa ayuha almalow aftuunii fii amri ma kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun waxa weeye nimankii madaxdaabay la hadashay hayabay tihi ka warrama arrintan bal ii fadwooda arrintayda maxaan sameeyaa ila taliya way la tashanaysaa ila taliya bay tiri maxaan sameeyaa anigu weligay kuma degdegi jirin arrin aanayda kala tashanay qaaluu waxay idhahdeen naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin walmru ilayki fanduri maadaa taamuriin annagu waxaa nahay bay yidhahdeen niman xoog leh awood leh wax walba haysta arrintana go-aankuna aduu kaa go'aa annaga go-aan hana weydiinin ciddaa tiraha ku duula waa ku duulaynaa xoog baan leenahay wax walba waa samaynaynaa laakiin adigaa go-aanka iskale walamru ilayki fanduri maadaa taamuriin waa arrin marka aad iyo aada u cajiiba nimankii dhammaa oo ay la tashanaysay markaa oo waxa weeye ay talada ka rabtay maxay ku jawaabeen waxay yidhaahdeen qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin walamru ilayki fandurii maada ta'murin annaga awood baan leenahay xoog baan leenahay ciidan baan haynaa meel walba waa ku duulaynaa laakiin adigu arrinta aday ku aday ku taalla go-aankaadaa iska leh adaa caqligii iyo go-aankii iyo xaggaaga weeye annaga hana weydiinin wax go-aan iyo caqliya ah, midna hana weydiinin subxaan allah saa markay marka tiri saa markay yidhaahdeen ayaa hadasho waxay tiri qaalad waxay tiri iyadaa caqli dhaanta ina almuluka ida dakaluu qaryatan afsaduuha wa acizata ahliha adila wa yafcaluun waxay tiri war boqortooyada suleymaan waa boqortooyo xoog leh haddii ay boqortooyadu boqoradu meel galaanna waa baabi'iyaan dadka madaxda ana dulli bay ka dhigaan oo waxa weeye hadday nagu soo duulaan wayna baabi'inayaan bay ka wada laakiin waxaan samaynayaa bay bal xal kalaan raadinaya wa inii mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaadiratun bima yarjicu mursaluun bal waxaan samaynaya bay tihi hadiyad baan u dirayaa laaluush hadiyad baan dirayaa oo waxa weye bal waan iska maslaxayna bal waxaan eegayaa waxay la soo noqdaan nimanka loo diro oo wafdiga wafdigiiba marka nabiy llahi sulayman u yimid falama jaa sulaymana qaala tacala ilahi waxau yihi falama jaa sulayman markay u yimaadeen sulayman oo wafdigu u yimid ayuu nabiy llahi sulayman hadlay xoolihii bay keeneen dahab iyo adduun iyo warqad iyo qaala waxa uu yidhi atum atumidunani bimaal ma maal baad aniga ii keenteen ood isiinaysaan fama aataaniy allahu khayru mima aataakum waxa ilaahay i siiyey ayaa ka khayr badan waxaad haysataan bal antum bihadiyatikum tafraxuun idinka ayaa hadiyada ku farxaya oo markaa hadiye ida siisaan ku farxaya buu yihi ee aniga hadiye agteeda qiimo kamale ba ufiirsama hadiyada marka bihadiyatikum alhadiyatu waxa weye hadiyadu dhowr nooc u qaybsantaa mar xaaraan bay noqotaa marna makruuh bay noqotaa bay yihahdeen culummadu marna waa mubaax marna waa wax wanaagsan bay dheheen waxay yidhahdeen hadiyadu mar waa xaaraam haddii ay tahay xukaamta iyo qudaada iyo madaxda hadiyada loo geynayo iyadoo maslaxad iyo laga rabo in maaragtay iyo looga dhigayo waa xaaraam iyo dadka qudaada maxkamadaha jooga lama ogola marna waa makruuh bay dhaheen oo hadiyada qofka gaalkaa la siinayo oo waxa weeye eh, haddaan diintii lagu soo jiidanaynin oo waxa weeye aynan ahayn maaragtay eh, mualafat lqulub waxa waa makruuh bay dheheen lakin waa banaan tahay ee eh, waa ki waa karaahiya marna waa mubaax bay dheheen waxay dheheen waa mubaax ama waaba manduub oo waa lawana way wanaagsan tahay waxa weeye waa hadiyat lmu'min liakhiihi lmu'min qofka mu'minkaa ah walaalkii hadiyadda uu ugeynayo markii caruuri u dhalatay iyo arooska iyo waxyaalaha noocaasa nebiguna wuxuu yidhi tahaadu taxaabu war isku hadiyeeda waa isjeclaanaysaane waxaa weriyey rawaahu abi yacla fi musnadihi ayaa xadiidkaa werinaya waana xadiid xasana sida sheekh albani ku caddeeyey fi irwa lqaliil raqamka kun iyo lix boqol iyo kow iyo fi saxiix iljaamic saddex kun iyo afar waa xadiid xasana halkaa marka nabiy llahi sulayman alayhi salaam waxa uu yihi hadiyadiinaa ku farxaysan irjic ilayhim buu yihi falanaatiyanahum bijunuudi minha waxaan ula imaanaynaa ciidan adag oo aynan iska celin karin laa qibala lahum biha aynan awood ulahay inay iska celiyaan walanukhrijannahu minha waana ka saaraynaa meesha ay joogaan ka qaadaynaa adillatan wahum saagiruun iyaga oo dulaysan oo waxa weeye aan wax qiimaa lahayn ayaanu meeshaana ka saaraynaa oo ka qaadi doonaa ee u sheebanay way haddaba marka halkaa arrintii markay halkaa gaadhay eh, nabiy llahi sulayman calayhi salaam qaala ibnu kahiir wuxuu yidhi nabiy llahi sulayman markuu kitaabkii u qoray oo u diray oo waxa weeye uu maaragtay eh, ugu yeerayey cibaadada ilaahay daacadiisa inay adeecaan maadaama uu isagu yahay boqorkii uu yahay maaragtay nebigii ilaahay inay adeecaan oo soo raacaan ayuu ugu yeeray ay kana soo noqdaan baatilka iyo waxa ay ku jiraan iyo gaalnimada inay ka soo noqdaan oo ay arrintiisa u hoggaansamaan ayuu ugu yahay oo wuxuu ku bilaaba wuxuu yidhi anlaa tacluu calay ay laa tastakbiruu can daacati daacadayda iyo inaad amarkayga yeeshaan ha iskala weynaanina haddaad iskala weynaataan halaag baa idinku dhacaya iyo dhibaatee ogaada oo arrintayda hadiidinina miyay yeeleen marka wa'tuunii muslimiin buy idinkoo muslimiina ee hoggaansamay oo arrintayda yeelay oo waxa weye aan diidin mutiiciina oo waxa weye aan canaad la imaane waxa weye adeecayo imaada falama jaaha alkitaab buu yidhi ibna kathiir markii shimbirkii hudud uu u keenay kitaabkii wuxuu yidhi marka ibna kathiir iyadoo gurigeeda ku jirta ayuu u keenay halkaasaana laga soo qaatay buu yidhi inay dadku hadda risaa'ilka ay isku qoraan wafuudda iyo madaxda iyo warqadaha la isku qoro halkaasaa laga soo qaatay be nabiyullahi suleyman baa ugu horreeyey ba la yidhi wax warqad u qora dad oo waxa weye risaale sii dhiiba oo waxa weye hududkaas ayaa arrinta bilaabay marka risaa'ilka iyo boostooyinka iyo maanta la isku dirayo halkaasi ka soo bilaabatay ba li way halkaasaa marka waxaa ku tiilay tiim barihiisii ayuu u diray mar alla markuu markaa u yimid ayuu waxa weeye u tuuray ba li wuxuu yidhi fadakara kayru waaxidin min almufasiriin waxay sheegeen ana alhudhuda markuu kitaabkii soo qaaday jaa'a ilaa qasriha gurigeedii buu yimi faalqaahu ilayha wahiya fii khalwatin laha iyadoo keligeed gurigeeda ku jirta ayuu usoo tuuray oo waxa weye ku tuuray kitaabkii warqadii bay aragtay way akriday fa jamacat am umaraa'iha waxay kulmisay madaxdii wasiiradii raggii waxa weeye dowladda ka talin jiray raggii o dhan ba isugu yeedhay qaalat ya ayuha almalow inii ulqiya ilaya kitaabun kariim war kitaab baa laii soo riday bay tiri markaasay kitaabkii akriday maxaa ku yaalla inahu min sulayman wa inahu bismi illahi raxmaani raxiim sulaymaan buu ka yimid oo waxa weeye bismi illahi raxmaan raxiim buu ku bilaabay muxuu markaa yidhi anlaa tacluu calay waatuni muslimiin kabacdi bay markaa la tashato war ila taliya bay tiri maxaan samaynaa nabiyullahi sulaymaan waxa uu leeyahay waxa weye way ogtahay boqor halkaa ka jira inuu yahay sham oo dhan boqorka iyo mulkiga haysta way ogyahay way ogtahay oo way la socotaa markaasay waxay tidhi intay la tashatay maxaan samaynaa oo waxa weye see baan yeelna haddee waxa weye niman caqlile ma ay ahayn oo markay tiri war arrintayda ii fadwooda oo arrinta maxaan ka yeelnaa ma ay dhihin war aynu hogaansanno oo waxa weye ninkaa iskama celin kare waxaa la raba inay yidhahdaan aynu islaamno oo waxa weeyaan raacno nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ihahdeen qaaluu naxnu uluu quwati waulu ba'sin shadidin annagu awood baan haysanaa ee waxa weye arrinta adiga weeye fiiri bal sida aad maaragtay ka garatid walamru ilayki fanduri maada ta'muriin waxay u gudbiyeen marka inay yidhaahdeen annagu adigan ku adeecaynaa waxaa rabti samee si alla say kuula muuqata adiga samee annaga awoodeedii waa ku diyaar xooggeygii waa ku diyaar adaan ku adeecaynaa kaa hor imaan mayno bal adigu marka sidii aad rabtid samee waayo haddaba marka iyadi keligeedaa fikertay waxay ogaatay ninka kitaabkan soo qoray inaan waxa weeye laga hortegi karin oo way ogtahay boqortooyada xilligaas uu haystay sulaymaan nabiyullahi sulaymaan inay ahayd boqortooye adag oo waxa weye aad iyo aad u adag leanno nin jinnigii iyo insiba u adeegayaan shimbirihii u adeegayaan iskamay celin karto marka waxay ogaatay inaynan iska celin karin oo waxa weye aynan awood u lahayn ay ku qaabisho sulayman iyo ciidankiisa wayla waxay tiri ina almuluka idaa dakaluu qaryatan afsaduuha war hadday boqorradu soo galaan iyo dowladaha waaweyn magaalo ay soo galaan oo waxa weye ay inoo yimaadaan wayna baabiinayaan eber bay inaga dhigayan wayna fasaadinayan ee waxay ka wadaa macnaha xukumkiina waa laynaga qaadaya waxa weeye markaas waxaynu noqonaynaa dadka caadiga ah oo kale raciyada dadka ayaanu ka mid noqonaynaa ama waa layna laynayaaba way ee maxaa maaragtay saasay samaynayaan bay arrintaasi marka waa arrin macquula kalaam fiican bay usoo jeedisay oo sadiida ah. qaal ibnu kathiir wuxuu yidhi ina hada almelik waxay ka wadaa haddii uu inaga adkaado oo inagu soo duulo haddee arrinteennu ku ekaan maysa keliya maaragtay inuu maaragtay xukunka inaga qaado bal waxa weeye dhibaata ina soo gaaraysa oo waxa weye mashaakil oo dhan baa inagu imaanaya addoomaan noqonaynaa waa layna khasaaranaya dhibaata inagu dhacaysa iskamana celin karno laakin bal waxaan samaynayaa bay tiri arrinta bal tilaabo tilaabo marka ugu horreysa waxaan samaynayaa inii mursilatun ilayhim waxaan hadiyad baan u diraya oo waan eegayaa bal waxay la soo noqdaan waxay damacdeen marka bal inay xoogaa maslaxad raadiso oo waxa weye intay xoole sii dhiibto ay tiraa warniyow iska kaayedaa annagu waxa weeye diinteedaan haysanaynaa oo waxa weye maaragtay moodaa xukunkeega xoogaagaasna qaado oo waxa weye maaragtay inay iska maslaxda ayay damacdo laakin haddee nabiyullahi sulayman calayhi salaam oo wax walba ilaahay siiyey oo aan doonaynin xoolo doonaya keliya in meesha islaam ilaahay la caabudo keliya miyuu ka yeelay falama jaaa sulaymana markay u yimaadeen wafdigii oo dahab wada xoolo wada wax walba wada oo waxa weye jawaabtii wada ayay xoolihii soo hordhigeen qaala wuxuu yidhi ma atumidunani bima xoolaad aniga ii keenteen oo waxa weye aad ii fidinaysaan ilahay baaba wax walba isiiye qaala ibn kair wuxuu yihi raximah llah hada waqad kana tilka alhadaaya waxa weye hadiyadaasi waxay ahayd ba la yidhi hadiyad aad u weyn sida ay sheegeen mufasiriintu oo wax walba ay kusoo kaamishay ayay ahaayeen laakiin ma uu aqbalin celiya buu yidhi irjic ilayhim falanaatiyannahum bijunuudin minha dagaal baa bilaabmay marka goodi buu u galay orod ku celi buu yihi ballan waxaa buu yihi inaan ula imaado ciidan xoog leh oo aynan iska celin karin oo waxa weye maaragtay aan gebagabeeye iyagoo dhan ayaa maaragtay ballantu tahay celi buu yihi marka irjic ilayhim falanaatiyanahum bijunuudin maaragtay waxaan ula imaanaynaa ciidamo adag ayaan ula imaanaynaa laa qibala lahum biha aynan awood ula ulahayn qaala ibnu katiir wuxuu yidhi ay irjic bihadiyatika hadiyadaada la noqo wey orod la noqo hadiyada aad wadaan oo waxa weye ma doonayno alihii subxaana qaadirka waa wax ka khayr badan la siiye la noqo hadiyadaada halkaas ayaa markaa oo waxa weye maaragtay uu yihi maaragtay noqda oo waxa weye u goodiyey markaa uu yihi maaragtay waxaan ula imaanaynaa ciidan adag ay fala abcathanna ilayhim bijunuudin laa yastatiicuuna difaacahum waxaan usoo dirayaa ciidan hade jinni iyo insi baa lagu sii daynaya iyo shimbiro iyo xayawaan miyay iska celin karaan marka aynan iska celin karin ayaan usoo diraya oo waxa weye aynan la dagaalami karin waana ka saarayaa meesha ay joogaan oo waxa weye iyagoo dhan waa baabiinaya iyo wahum saakiru iyagoo dulaysan oo waxa weeye la duleeyey oo waxa weye ceeba ku dhacday ayay ogaan doonaan marka oon ku samayn doonaa maxaa dhacay marka falamaa waa noqdeen marka wafdigii nimankii hadyadoodii waa la noqdeen oo u tageen akhbaartii bay ugeeyeen taliyaa la yidhi marka maxaan samaynaa wuxuu yidhi ibnu kasiir falama balagahum dalik markuu arrintii soo gaadhay waxay ogaadeen marka laabudda inay marka arrintiisa u hoggaansamaan inay khasab ku tahay waayo jinni baa lagu soo daynay awood umay lahaa marka inay jinni iska celi way og yihiin sulaymaan boqorkaas inuu jinniga iyo insiga iyo shayaadiinta cid walba inay u adeegaan way la socdaan fabaadaruu ilaa ijaabati waxay u degdegeen marka inay ajiiba waxay dhahan war aynu ajiibna marka oo ina kiciya wafdigoodii oo dhan bay soo diyaar garoobeen dadkii madaxdooda ahaa iyadii kulli iyagoo hogaansan oo waxa way bay ihahdeen waynu noqonayna markuu marka nabiyullahi wa waan tegaynaa bay dhaheen nabiyullahi sulaim baan utegaynaa waan uhoggaansamaynaa waana xukunkana waan isagaan faraha ka saaraynaa waxa weye waan ku wareejinaynaa hawsha markuu ogaaday marka nabiyullahi sulayman qaala ibnu kathiir wuxuu yihi markuu ogaaday inuu waxa weeye uu soo socdaan oo la yihi malakat malakatu saba oo waxa weeye boqortooyadeedii oo dhan wadata oo madaxdeedii wadata oo odayaashii wadata baa soo socda oo hoggaansamay ayuu waxa uu yidhi yaa ayuhalmala-u isagoo golihiisii fadhiya oo la fadhiya maaragtay dadkiisii iyo waxa weeye ciidankiis jinnigii iyo insigii wax walba ka buuxaan ayuu wuxuu yidhi yaa ayuhalmala-u dadow ayukum yaatinii bicarshiha macnaha dadkii intiina halkaa fadhida cid walba isugu jirta mala golaha buuxiyo dadka madaxyaweynta yaa ii keenayay buu yidhi carshigeedii kursigii ay ku fadhiday sariirteedii kursigii madaxda ay ku haysay oo dahabka iyo adduunka ka samaysnaa inta ayna ii imaanin qabla an yaatuunii muslimiin inta aynan imaanin iyagoo soo islaamay intay jidka kusoo jiraan iyagu kursigii ay uga soo tagtay yaman oo waxa weeye meeshii boqortooyada yiilay yaa soo qaadaya oo ka soo horumarinaya qaala cifriitu min aljinni cifriid baa waxa uu yidhi waa cifriidku waa baalkan la yidhaahdo eh, ifriidka oo jinniga mid ah oo hadda waxa weeye eh, meelo badan baa lagu arkaa waxay yidhaahdaan dadka maaragtay arkay eh, wuu dheer yahay dab buu afka ku wataa waxyaala noocaasa meelaha bariga ayaa aada looga helaa waxaad arkaysaa hameen barkii haddii aad meel maraysid ama waxa weeye aad baabuur iyo waxwadatid wax un kugu soo ordaya oo soo socdo aad moodi baabuur soo socda nalki baxaya hadhowna waxaad arkaysaa wixii oo dheeraaday oo waxa weeye aad iyo aad u cajiiba aayad kursiga ku akriyaan markay aayad kursiga akriyaan wixii waa baaba'ayo laakin waxa weeye min aljinni ayuu ahaa oo jinnigu ka mid ahaa marka jinnigu kamid yahay ayaa hadle wuxuu yidhi ana aatiik anaa kuu keenaya iska daa intayna imaaneen waxaan kuu keenayaa maaragtay ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika inta aadan meesha ka kicin oo golaha aad fadhidid ayaan kuu keenaya wa inii calayhi laqawiyun amiin waxaana nin xoog le oo soo qaadi kara aamina ah oo waxa dushiisa saaran iyo dahabka iyo waxa kulli ma khiyaamayo nin kala hadlo wuxuu yidhi qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ilahay waxa uu yidhi waxaa hadlay mid kale oo cilmi isaguna kitaabka u lahaa aqwaasha culummadaan ku fasiraynaa ninkaasi waxa uu ahaa laakiin horta aayadaha aan aan aan dul marno wuxuu yidhi qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk intaadan ilbiriqsi samaynin oo ishaada inta isku qabatay aadan kala qaadin anaaba kuu keenaya buy subxaan allah waay waa waa keenay marka wuu soo hordhigay hal mar ayuu soo hordhigay falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu markuu arkay inuu hor yaallo ayuu wuxuu yidhi hada min fadli rabbi sidii caadadiisa ahayd nabiy llahi sulaymaan wanaag kasto ilahay u galo inuu ilaahay u naqayo ayuu wuxuu yidhi hada min fadli rabbi waxa weeye waa fadliga iyo wanaagga ilahay igu galadaystay weeye waxaana la eegayaa liyabluwanii aashkura am akfur waxaa laygu imtixaamayaa oo waa imtixaan inaan ber shukri naqo iyo inaan gaaloobo waman shakara fa inamaa yashkuru linafsi waman kafara fa ina rabbii ganiyun kariim qofkii shukriyena ilaahay buu ku shukriyey oo waxa weeye naftiisuu ku shukriyey naftiisii anfacaya shukrigii qofkii gaaloobana haddii allihii subxaana qaadirka ah hani weeye waa ka maarma way qaala wuxuu yidhi nakiruu lahaa carshaha bedela carshigeeda buu yidhi macnaha wax ka bedbedelo bal ha lagu imtixaamo hadhow inay garato inuu keedi yahay iyo in kale nakiruu lahaa carshaha nandur atahtadi am takuna min aladina laa bal inay caqli leedahay oo hanuunto iyo caqli lahayn oo kala garan weydo bal waxa weeye bedela carshigeedii bu yidhi isla markiiba inta jini iyo loo diray ayay yidhahan bedela way falama jaءat qiila ahaakada carshuki markii ay yimaadeen waxaa la yidhahaye carshigaagi miyaa waxaani qaalat waxay tiri kaanahu huwa way inkirtay waxay tiri waxaad moodaa inuu isagii yahay oo u eg yahay laakin shaki baa ka galay waayo waxbaa laga bedbedeli way qaala ibnu kahiir raximah ullah waxau yidhi lama qalaba sulaymaanu aljan jinnigii min aljani jinnigii markuu ka dalbay inay keenaan carshigeedii wa huwa sariiru malakatiha mamlakatiha waa boqortooyada meeshii ay ku fariisan jirtay ayuu wuxuu yihi waxaa hadlay ninkii cifriidka la ohan jiray cifriidkii baa wuxuu yidhi anaa keenaya wuxuu ka mid ahaa ba la yihi raggii marka meeshii fadhiyey oo waxa weeye wuxuu ahaa baa la yidhi marka majliskaasi meesha uu ka yidhi qabla an taquuma min maqaamik wuxuu yidhi ibnu kathiir waxay yidhahdeen mufasiriintu nabiyullahi sulayman gelinka hore ayuu wuxuu meel buu fadhiisan jiray markaasaa intaan qoraxdu zawaalka gaarin markaasaa arrimahoo dhan laisugu imaan jiray oo reer bani israail iyo dadkii o dhan kulli wax walba la kala xallin jiray hawlaha iyo kulli maaragtay uu kala habeyn jiray marka xilligaas hore intaadan meesha ka kicin oo majlisku dhammaanin baan keenayaabuu ka wadaa E macnaha hal gelin bay igu qaadanaysaa dhowr saacadood aamin baan ahay buu yidhi oo nin xoog loo aaminaan ahay oo waxba ka qaadan maya waxa dushiisa saaran waxaa hadlay ninkii kale oo cilmiga lahaa oo kitaabka u lahaa waxay yidhahdeen marka sida mashhuurka ah ninkaasi wuxuu ahaa ilaahay uu yidhi qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi waxaa la yidhi nin reer bani israil ka mida magaciisa la ohan jiray asuf ayuu ahaa ba la yidhi ibnu barkhina oo ahaa nabiyullahi sulayman ina habreedki ilmahabneed ahaayeen waxaana kaloo la yidhi wuxuu ahaa nin mu'mina oo jinniga kamid a waxaa kaloo la yidhi kana fima yuqaalu yaxfadu alism alacdam wuxuu xifdisanaa ismiga ilaahay oo la ismi alacdam oo wixii la weydiistaba ilaahay uu qofka siiyo waxaa kaloo la yidhi wuxuu ahaa nin reer bani israa'iila walcilmu cinda allah qaar waxay yidhahdeen waaba nabiyullahi sulayman laftigiisa laakin qowlkaa waa daciif calaa kuli xaal culimadu waxay u badan yihiin wuxuu ahaa ninkaa la yidhahdo asuf ibnu barkhina oo nabiy llahi sulayman ilmahabreed ahaayeen oo waxa weeye ismu lacdam xifdisana ilaahay o maratay isimkaasan kugu weydiistay hal mar soo dhig baa lasoo hordhigay marka way waxau yidhi marka ibn kathir wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqam qabla an yartada ilayka darfuka maxaa laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa baa la yidhi inaad qaar waxay yidhahdeen inaad qof dirtid oo hawl u dirtid oo waxa weeye u dirtid meesha araggaagu ku dhammaado halkaa fiiri inta aad aragtid il ku inaad qof u dirtid oo tiraad halkaan ka tegtid hawshaa ka soo qabo soo noqo inta una soo noqon baan keenaya ima nus saacba saacadba taqriiban qaar saasay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya inta aad inta meel eegtid saa inta u eegtid ishaada soo celisid oo ishaadu markay daasho way soo noqonaysaa oo ish intay ku wareedho waad soo noqonaysaa saad meesha u eegeysid shan daqiiqo ma eegi kari toban daqiiqo qaarna waxay dhahaan maya isha isku qabo oo kala qaad inta aadan mar labaad isku qaban baan kusoo hordhigay ama intaad isku qabatid intaadan kala qaadin baan kusoo hordhigay walcilmu cind allah marka kolley waa ilbiriqsi aduu calaa kuli xaal qabla an yartada ilayka darfuk luqadda carabi marka laga hadlayo waa inta aadan isha soo celin wey ishaadu intayna soo noqon ayark waa ah muddo yar kole adigu muddadii yarayd ayaa allihii subxaana qaadirka ahaa ugu fududeeyey waana lasoo hordhigay nabiyullahi sulayman ilahay waxau yidhi falama ra'aahu mustaqaran cindahu markuu arkay isagii oo hor yaalla ayuu wuxuu hadlay nabiyullahi sulayman oo wuxuu yidhi intuu hadlay maaragtay macnaha boqork kursigii balkiisa oo hoogi yaal marku arkay ayuu markaa alihii subxaanaqaadirka ahaa ku shukriyey marka bal min alyaman iyo baytulmaqdis intee isku jiraan waa dhul aada u kala fog ayaa waxa weye ilbiriqsi lagu soo hordhigay qaala wuxuu yidhi hada min fadli rabbi liyabluwanii aashkur am akfur macnaha caadadiisa waxay ahayd daa'ima nabiy llahi sulayman ilaahay wixii uu siiyo inuu ka shukri naqo oo waxa weeye mar walba uu shukriga ilaahay uu badiyo oo waxa weeye mar walba wanaaggii markii ilaahay siiyey ayuu ilaahay u shukri naqay waayo wuxuu eegay awoodan haddaan ilaahay siinin inuunan samayn karin way wuu caddeeye wuxuu yidhi waa imtixaan arrintaani haddii aad ku kibirtid waa dadka maanta madaxda ama waxa weye awoodda ilaahay siiyo waa kusii kibrayaan wixii wanaaga oo la siiyaba laakin nabiyullahi sulayman calayhi salaam waxa uu leeyahay maaragtay hada min fadli rabbi fadli iyo wanaagii ilaahay weeye wuxuuna igu imtixaamayaa liyabluwanii aashkur waa laygu imtixaamaya maxa weeye bal inaan ku shukri naqo ilaahay iyo inaan waxa weeye ku kibro oo ku gaaloobo lakin wuxuu yidhi waman shakara inama yashkuru linafsi ay inama yacuudu nafcu dalika calayhi macnaha qofku hadduu ilaahay ku shukriyo wanaaggaa uu sameyo shukrigaas wanaaggaa iyo fadligaa iyo ajirkaa adug kusoo noqonaya aday ku anfacaysaa aakhiro wanaagga aad samaynaysid haddaad gaalowdidna ilaahay waxaad ka qaadaysid male ay ina allaha ganiyun can shukri shaakiriin shukriga aad shukri naqaysid ilaahay qani buu ka yihi oo waxa weye ilaahay uma baana oo waxay taraysana ma jirto kabacdi markaasu wuxuu sameeyey nabiy llahi sulayman wuxuu amray buu yihi ibnu kathiir in la bedelo carshigeedii waxa weeye dahabkii iyo xuluyigii iyo wixii ku yilewiy wax ka bedbedela bal inay garato nandur ataatadi am takuna min aladina la yahtaduun falama jaءat markay timid qiila ahaakada carshuki qaalat kaanahu huwa ay wuxuu yidhi marka ibnu katiir caqligeeda gabar caqli badan bay ahayd halkaa waxay kutusaysaa marka inaynan caqli xumayn isla markiiba ma ay oran waa isagii mana ay oran ma aha ee waxay tihi kaannahu huwa waa u eg yahay bay tiri waa u eg yahay liannaha waxay la yaabtay isagiina way u maraysay way ujeedaa inuu isagii yahay waxayna la yaabtay dee mucjizada carshigeedii ay uga soo tagtay yaman in halkaan maanta la keeno oo loo soo dabamariyo way yaabtay oo ma ayna garanaynin awoodda intaa leeg inuu qof awoodi karaa jiro ama waxa weeye ay suurtagal tahay haddana qaala allahu tacaala ilahay waxau yidhi ikhbaaran can sulayman nabiy llahi sulayman baa ilahay ka hadlay wuxuu yidhi nabiy llahi sulayman wa uutiina alcilma min qabliha wa kunaa muslimiin iyaga hortood baa ilaahay cilmina siiyey muslimiin baanuna ahayn oo waxa weye annagu muslimiin baan nahay wsadha ma kanat tacbudu min duni illah inaha kanat min qowmin kafiriin wuxuu ka leexiyey marka wa manacaha cibaadatu shamsi qoraxda inay caabudo buu u diiday oo qorax dambe caabudi maysaan buu yidhi oo sujuuddii ay u sujuudi jiray qoraxda ayuu u diiday oo ka celiyey oo waxa weeye uu ka manciyey min duni illah oo wuxuu yidhi diinta ilaahay raaca oo waxa weeye diintii iyo caqiidadii ayuu u bandhigay oo waxa weye uu ka leexiyey way leannahu sababtu waxa weeye wax daliila oo wax diino ay haysteen ma jidha mushrikiin bay ahaayeen wa kana sulayman qad amara bibina'in wuxuu amray nabiyullahi sulayman intay soo socdeen guri weyn in la dhiso oo laga dhisay maaragtay sujaaj dhalooyin iyo biyo hoosta kaga jira iyo waxa weye maaragtay guri cajiiba eh, oo dhaladhalaa in loo dhiso ayuu amray wuxuu marka sameeyey baa la yidhi wa jacala calayhi suqafan min sujaaj biyuu inta hoos dhigay ayuu dusha wuxuu ka saaray biyihii dhalo muraayad ah oo waxa weye saa uu dusha uga saaray meesha dariiqa loo soo marayo gurigii markaasuu intuu gurihii galay oo kursigii ku fadhiistay ayuu yiri soo geliye markay marka soo gashay meeshii dariiqii la marayey hoostiisa waxaa ku jira biyo wuxuuna ku riday buu leeyahay ibna katiir meeshii biyihii kalluun iyo waxa weeye maaragtay waxyaalihii badda xayawaankii badda markii la yidhi soo gal marka ayay waxay aragtay maaragtay nabiyullahi sulaymaanna wuxuu ku fadhiyaa sariirtiisii falamaa ra'atuu qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi falamaa ra'atuu xasibatu lujatan ay maaragtay waxay u malaysay min ma biyo u maraysay oo biyaha dhalada ah oo fadhiya oo sida maaragtay dee xilliga maaragtay barafka oo kale iyo biyaha meesha fadhiista oo waxay siryaada ku sabirey raxanin wa kashafat can saaqiha qoobkeeday banaysay labada qoob bay banaysay oo kor bay uqaadatay maradii bay tafaxaydatay markaasuu la hadla wuxuu yidhi inahu sarxun mumaradun min qawaariir waxa weeye waa maaragtay sarxun mumaradun min qawaari ay min sujaaj marka waxa weye waxa meeshaan lagu dhisay waa dhaladhale eh ma aha biyahani ku gaari mayaan iska soo soco waxa weye muraayad baa ka sokayse markay arrintii aragtay ayay ilaahay u toobad keentay qaalat rabbi ilaahay bay u toobad keento waxay tihi rabbi inii dalamtu nafsii ilaahayow naftaydan dulmiyey oo waxaan ii haboonayn baan gacanta la galay wa aslamtu maca sulaymana lilahi rabi اlcaalamiin allihii waxaan maratay waan hogaansamay waanan islaamay allihii subxaana qaadirkaa ayaan uhogaansamay waxaanan islaamay anoo la jira nabiyullahi sulayman oo waxa weye diintii nabi sulayman ayaan galay allihii subxaana qaadirkaa markaa ayay saa ugu hoggaansantay oo ay islaamtay meeshii ku islaamtay oo waxa weye kabacdina markaa aad arki doontaa arrinteedu meeshii ay ku dambaysay waxa weye halkaa marka waxaa inooga caddaaday inay nabiyullahi sulayman calayhi salaam iyo arrintii dhex martay balqiisa oo waxa weeye dheerayd ayaa halkaa inooga caddaatay inay marka nabiyullahi sulayman calayhi salaam qoftaas waxa weeye uu saas arrinteeda ay ahayd kabacdina ay islaamtay kabacdi markaa waxa weeye ay ka mid noqdeen boqortooyadii nabiyullaahi sulaymaan saba oo dhan ay soo hoos galeen iyadiina ay saa ku islaamtay ayaa maarata halkaas inooga caddaatay marka halka ayaan maanta ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala weli qisadana way sii socotaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin